بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan filayaa intii sheekh almisakhriyayna fahamteen warkuna intaa kama badna anigu darsi inaan bixiyo uma fadhiyo laakiin laba saddex eray oo kooban darsiga meesha ku qoranay waa sidee guusha loo gaadhaa socanka maaha weliba guusha dhabta ah intaynan wasaa'isha isweydiinnin oo ah sida loo gaadhayo maxaa guul ah war maynu odhan karnaa buu qofka biniaadamkii guulaystay ama guul dhaba goormuu gaadhay maalan bini aadamku si uu guul ama guul darro u sheego waa inuu hadaf target maa la yidhaahdaa yool waa inuu calaamadiyaa meeshaa markuu xadido ee calaamadiyo ayuu isweydiinayaa ma gaadhay mise maad gaadhin hadduu gaadhayna wuxuu odhanaya waan guulaystay hadduu gaadhi waayana wuxuu odhanayaa waa maxay waan guuldarraystay isfacanka maaha masalan qolada ordaya ee baritanka ku jira meel baa maro yar loogu xidhaa ama xariiq loogu jeexaa dabeetana waxaa la ydhahaa soo dhabaabaceeya soo orda ka ugu horeeya xariiqda gaadha gacmaha cirkay u taago yidhaahda waan guulaystay saxay ka hadafku waa in xariiqdaa la gaadho oo intan kula ordaysa aad ka dheeraysid oo aad ka horgaadhid xariiqda haddiise aan xariiqi jirin oo hadaf meel loo ordayaa jirin ninba meeshuu doono hadduu cararo kee guulaystay markay qaar xaggaa u cararaan hadday qaarna xaggaa u cararaan kee baynu odhanaynaabaa guulaystay guul iyo guuldarro toona sheegi mayno waayo hadafkan xadidnayn nolosha qofka bini aadamkii markaa waxay leedahay ahdaaf kooban oo yar iyo hadaf weyn oo ah ka xaqiiqiga ah ahdaaf kooban bay leedahay oo maalan ardayga ah. arday baa tihiin iskuulka sanadkan dhiganayso aad wax soo akhrido aad diyaargarowdo imtixaanka aad gasho aad baasto waxaad odhanaysaa waan guulaystay saxkaa maaha hadafkii koowaad ee ahaa sanadkan inaad dhammayso baad dhammaysa markaad saddex sano ama afar sano dhammayso waad guulaysatay waayo waraaq yaroo magacaagu ku qoran yahay iyo inaad secondary school dhammaysay waa lagu siinaya markaad jaamacad gasho waan guulaystay baad leeday oo koofiyado yaryar iyo maryo yaryar aan kuweyn u ekayn hore inta lagu xidho ayaa lagu odhanaya waa calaamadii guusha dabeetana waraaq baa lagu siinaya haddaba nolosha goormuu qofka bini aadamka odhan kara waan guulaystay noloshu waa wax kooban ninka dhallinyaradii inta badan nolosha intasa ku arkaa waayo wuxuu tiriyaa intuu jiray imsaa jirtay anugu labaatan baan maraya koob iyo labaatan labiyo labaatan laakiin qofku markuu da'a gaadho lixdaneeyo meelaha markuu soo gaadho wuxuu isweydiiyaa wartalow maxaa ka hadhay shan baa kuu hadhay ma labaa kuu hadhay ma toban baa hadhay intii xaggan laga soo tirinayay dhammaatay hadda wuxuu xaggan ka tirinayaa wartalow intee ka hadhay haddaba nolosha oo dhan markaynu eegno goormaynu odhan karnaa qofku wuu guulaystay ama wuu galdarraystay waayo qof walba xaqiiqada bini aadamku uu wadaago ee wada rumaysan yahay baa geeri intaad doonto noolow waxaad doonto soo cun waxaad doonto soo qabo waad geeriyoonaysa idan xariiqda ugu dambaysa la gaadhaya halkan inta la joogo waa geeri intii kaa horraysayna waa geeriyootay inta joogtaana waa geeriyoon doontaa waa geeri marka la geeriyoodo xabaal yar baa laysku wada ridaa haddaad xoolo badan shaqaysatoo bilyaneer ahayd laba maroo yaroo cadcad inta lagugu duuduubo ayuunba xabaasha lagugu ridi haddaad faqiir ahayd qaada ama waxba haynin labadaa maruunbaa lagugu duuduubay xabaashaa lagugu ridi haddaad magac iyo maamuus lahayd oo madax iyo wax soo martay maradaa unbaa lagugu duuduubaya halkaa unbaa lagugu ridayaa haddaad iska xamaalo suuqiisa iska jooga ahayd maradan unbaa lagugu duuduubaya halkan marka dadkiiba ma isku wada noocbaa wixiiba ma maradan yar lagu duuduubaya ku dhammaanaya kee guulaystay markaa haddii wixiiba mara yaroo cadinta lagu duuduubay god lagu riday keebaa guulaystay dadkan noloshu waa inay hadaf leedahay waa qasdi leedahay markaasaynu garan karnaa yaa guulaystay yaan guulaysan man yuic illaaha maxaa ku warasuula maxaa ku xiga ilaahay wuxuu tilmaamayaa ciddii ilaah iyo rasuulkiisa adeecday ayaa maxay ayaa fawska alfawz alcadiim kuwaasaa helay qur-aanka afar jeebaa erayga alfaa'izuun ku soo arooray afartaba wuxuu ka alfawz alcadiim saddex iyo toban jeer bay ku soo aroortay saddex iyo tobanka jeer baa aakhiray ka warramaysaa alfawz alkabiir mar bay ku soo aroortay iyana xaggaasay ka warramaysaa alfawz almubiin laba jeer bay ku soo aroortay lix iyo toban jeer baa ereyga alfawz la yidhahdaa qur-aanka ku soo arooray lix iyo lix iyo tobanka jeer midna adduunye ka warrami mayso lix ذلika الfawز الcaظiim ama huwa اlfawز الcaظiim ama alfawز الmubiin ama alfawز الkabiir la yidhi intuba waxa ay ka warramayaan waa aakhirahu idan guusha dhabta ee noloshu nolosha guusha dhabteeda ahi waa markaad aakhiro badbaado faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaahay wuxuu inooga warramay cidda guulaysatay inay ciddaasoo qura tahay sida awgeed sidee loo badbaadaa ama sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah haddaynu idhaahno waa inay noqotaa dariiq kasta oo meeshaa ku gaadhsiinaya ayaa ah wixii lagu badbaadi lahaa dariiq kasta oo meeshaa liibaanteeda ku gaadhsiinayaa wixii lagu badbaadi lahaa walidaalika ilaahay nebiyuu inoogu tilmaamay ambiyadu dhammaantood waa guulaysteen soo maaha nebi faashile miyaa maya haddana ilaahay qur wuxuu inoogu tilmaamay ambiyada qaar madax noqday oo dowlada maamulay oo jiniya insiba u taliyey sidii sulaymaan iyo daawuud iyo ambiyo madax waaweynaa laga warramay waxaa kaloo qur-aanku ka warramay wafariiqan taqtuluun ambiye la laayay inuu wax maamulo daa'iyo wax qabtee eh. kow laga siiyey baa ilaahay qur kaga warramay haddana waxaynu leenahay ambiyadu waa wada guulaysteen nebi faashili ma jiro ama guuldarraystay nebi weliba wuu guulaystay waayo hadafka xaqiiqigaee noloshuu gartay noloshu maxay tahay buu fahmay dabeetana isagoo jidkii noloshaa ku socda ilan qof waliba waa dhimanaya ama ahlugu dila ama meel soko ku dhima qof waliba waa dhimanayaaye isagoo jidkii hayay ka baxday saa baa loo leeyay wuu guulaystay laakiin dhallinyaraan idin ninka badaha isku maqiiqee ka booda ee naftu kaga baxdo iyo ka ka tallaaba yurub gaadhay ma kaasi waa guulaystay midna wuu dhintay saas sax tahay yurub in la gaadhaa wax nafta loo bixiya miyay yurub la gaadhaa wax naftaba loo huro wax noloshu waxaad u noolayd miyay tahy la waayo ay tahay inaad dhimato ayuha alaxiba dadka intiisa badan waxaa ka qaldan wixii loo noolaa markii la garan waayo waxa loo nool yahay ayaa ninba bad cidlaah ku geeriyoodo meel kale ah qofba siduu meel u ordayay mid isagoo xoolo raadinaya ka baxday mid isagoo dad laynaya ka baxday qolyahan dagaalama reer buu dagaalamaya wuxuu haystaa reerka kale hadday dad badan ka laayaan inay guulaysteen iyagoo faraxsan bay soo noqonay maxaa qabateen waa jebinay buu leeya reer hebel xabadi kama saydhin reer hebel haddii aakhiro loo diro miyaa la guulaystay reer hebel haddaynu aakhiro u diro ma guulaysanay yani dadku waxay garan waayeen wixii loo noolaa hadafulxayaa baa la garan waaye waxa loo noolyaa la garan waaye waxa wax loo baranayaa la garan waaye waxa loo guursanayaa la garan waaye waxa loo joogaa la garan waaye waxoo dhamme hadday lilaahi yihiin iyo ilaahay tiisa wax idin gaadhsiinaya waa fustu warabbi lkacbadu saxaabiguu sheegayey ninkii midida la geliyey waranka la geliyey saxaabigiiyo geeriyooday wuxuu yidhi fustu warabbiilkacba waan guulaystay buu yidhi rabbiga kacbada le ku dhaartaye waana la dilay weliba dil khadriya baa la dilay yacni dil khiyaamo ah haddii ka u timaaddo oo ay marka hore wax kuu sheegaan oo dabeeta naseexadooda ka telinaysay oo markaad u timaaddo mid intuu xagga damba kaa maro uu waranku geliyo waxaad odhan lahay nimanku way khiyaameeyeen nimanku way dhakreen laakiin ninkani wuxuu arkayey nolosha wixii uu raadcaynaya inuu helo shahaado ah ma eegin qoladan khiyaamaysay iyo e, makrigan la sameeyey iyo waxaanoo dhammi uma muuqane waxa u muuqatay halkuu socday wuxuu arkayba inay ariiqii u soo gaabiyeen jannada loogu socday meel dhow inuu ka tallaabsaday saa wuxuu lahaa fuztu warabbi alkacba dhalinyaray waxaan idiin sheegayaa marka ina guulaysataan iyana guuldarraysataan waxay ku xidhan hadafka aad xadidateen wax nool noolaada ma yahay oo cimri loo bixiyo oo wakhti loo lumiyo mise maaha hadduu waxaa qiimaha leeyahay markaad gaadho waad guulaysatay haddii aanu ahayn waxaa qiimaha leh markaad gaadhaa unbuu haba'an mansuura noqonaya ayuunbaad waayaysaa wixii marka hore waxaase lahayd dee guul baad xaqiijinaysaa kan yurub u sii marka uu badda nafta ku halqimayay waxayse lahaa guul baad gaadhaysaa laakiin markuu xagga kala tago ayuunbaabay noloshuba cidhiidhi noqonaysaa soo b meelaha kama maqashaan mid isagu dee qantaradii ka tallaabo la waraysanayoo leh haddaan sidan moodayo waayo wuxuu islaha halkan ka tallawdo xagga kale mala janna ka xigtuu rajaynayay lacag iyo baraadho iyo barwaaqo iyo war sidanaa u dhibantihin loogu dhibanya xaggaana waxba isma bedelin waxaa laga dadka bar inay yidhaahdaan haye kuwii xaggaa tegaysa soo dhistay maaha waa laakiin reerkiinna waxaa laga yaabaa in kun qof ka dhooftaye imsaa daar soo dhistay tobanbaa soo dhistay sagaal kale ma isweydiisan xaggay ku maqan oo kuwa halkan jooga toban ka midi ah miyaanay daara dhisan kuwa halkan jooga dadka halkan degan toban ka midoo daara dhistay ma jiraan oo aan tallaabinba ka badan kuwa halkan jooga intay daara dhisteenbaa waxay ka badan tahay in xaggaa tagtay daarahay dhisatay waxaan uga jeedaa haddaad xataa soo dhisato se godka geli maysid maxaa ka dambeeya noloshu waxay qiimo ku leedahay in la fahmo waxa loo nooliyey gaalada qaar badan baa maanta way isdilaan weliba gruubka isdila waxa ugu badan abaqada sare aabaq alkaadixa maaha dadka isdila dadka isdila waa kuwa waxhaysta waa injineerada iyo brofesorada iyo dhakhaatiirta iyo maalqabeennada waa kuwa dadka isdila dad maqasho yurub waa la isdila dadka isdila waa kuwa maxaysatadu isma disho inta badan waayo waa mashquulba maxay isu dileen waxay moodayeen inuu guul yahay baa markay gaadheen buu dhadhan samayn waaye waxay moodayeen guul ayaa markay gaadheen ayuu macno u samayn waaye habeen dhawayd baa nin dhakhtari wuxuu lahaa waxaan dee dhallinyarada markaanu ahayn buu yidhi wax baro wax noqo caynka noqo dhakhtar noqo serjari wixii baanu noqonnay dabeetana markaanu wixii noqonnay waa yurub noloshii waxay noqotay buu yidhi in lagu yidhaahdo intaan jimcaha soo galo ilaa isniinta inaan dhakhtarka ku jiro waanad wakhti aad seexato lahayn waxba lahayn saacad kaste lagu toosinaya soo kac beeshan baa la keenay mid baa sakaraada mid baa caynkana maxaanu ku samaynaa dhowr iyo soddon saacadood umaad soo fadhiyaysaa hadhow markaad noqoto waxaad noqonaysaa buu leeya adigoo daalanoo naftu ku haysato gurigii hudheelka haddaad tidhaahdaa waxun waad ka wahsanaysaa waa daashay waa inaad cunno intaad gaadhiga sii waddo liqi karto waayo wuxuu rabaa sariirta hadduu gaadho inuu istuuro kadib markaan muddo waday buu yidhi baa lacagtiina dhadhansamayn war waxaanaad u nooshay waa maxay waxaan uu nool yahay ee uu intaasoo sane wax u soo baranayay ee doctoorka u soo noqday ee qalliin u bartay ee mutakhasis u noqday ayaa markii uu gaadhay dhadhan samayn waayey waayo hadafkaa qaldan wuxuu u noolaa baanu garanin tacab unbuu ka sii qaaday daal iyo inuu seexan waayo dabeetana wixiiba intuu iskaga yimi meelahan yimi waxaan uga jeedaa iminka waxaad is leedihiin waxbaa maqan haddaad lacag badan hesho maxaad samayn lahayd aad baad wax u cuni lahayd caloosha wax badan ma qaado mahmaa lacagtu kuu badato intanaad iminka cunto ka badan ma qaado kodan haddii lagu ridana way xaruusataa oo dhiikar iyo macaan iyo colestarool iyo beliya baas baa ku dhacaya dabeetana waxaa lagu odhanaya haddaad rabto inaad noolaato wuxoo dhan waa inaad ka yaraysaa idan maxaad ku samayn daashay oo naftaadii waxay u baxday in lacag badan la helo lacagtii badnayd markii lasoo helayna wax macnay samayn weyde hawl badanunbay keensatuun iyo inaad dadka la tukan kari weydo markaas salaada soo galba toban albaabka sukiisii taagto aad sidii waxwaalan albaabka dambe ka boodid inta waxhaysata u fiirsa markay masaajidda soo galaan degdeg bay kaga baxayaan waayo tobanbaa meelaha intaa naftaa la ysugu keenay idan noloshiiba aduu intaad ahayar kabaha ka qaataad halkaa ka baxda cidina kuma daba socoto soocanka maaha wax ku boodargaraynaya iyo wax ku dhibaya ma aragtid inta magaca iyo maamuuska leh kamarad baa lala daba ordayaa iyo halkuu marayay waa kanoo waa luuqluuq bay marayaan inta mudane lafahoodaabay u baqayaan imka haddaad madaxweyne noqoto dee maqaaxida ka shaahimaysid xorriyaddaa waad waayaysaa maxbuus sharafeed baad noqonaysaa qol baad ku xidhantiiyo meel laakiin lagu odhan maayo waa xabsiye waa qolkii madaxtooyada lagu odhanaya waa qol sharaf leh qolkii sharafta laakiin haddaad ka soo baxdo waa ina askar iyo munduqiyo iyo qoryo ku daba rooraan waa xabsi xabsi dhabaad gelaysaa yaa lagaa xabsinayaa intaad u talinayso intaasaad ka baqaysaa iska ilaalinaysaa ka fogaanaysaa marka waa xabsi sharafeed baa la yidhaahdaa waa maxaabiis madaxduye laakiin waa maxaabiis sharaf leh waa maxbuus aan wax cuni karin madaxda waaweynay dunidaa maqashaan wax ma cuno ilaa in laga dhadhamiyo mooyaane adiga ma cid baa cunada kaa dhadhamaysaa wixii kula macaanaadaba waad iska cuntaa ninkani wax walba uu ka shakisayi cunadiisa waa in la soo dhadhamiyaa gaadhigiisa waa in la soo eegaa halkuu tegayo waa in mukhaabaraadka o dhamme war ka bixiyaan meeshu maaha aamin maanta tegi kari maysid tobankan casha ha ku dhaafaana iska sug maalinta dambe caynkaasay noqonaysaa waa inuu qof meel gaadho adugu meesha aad u baahato baskaa kaa xiga inaad fuusho soo saa laakiin ninka madaxda ahi u baahdaa sidaa maaha idan bini aadamku wuxuu ammaanta moodaya xabsi isu bedelay wixii uu rabay inuu xaqiijiyo ayaa xabsi isu bedelay ayuu waayey qofku xorriyaddiisii uu ahaa qof bini aadamoo nool ayo alaxiba marka war noloshan adduun qiimo ma yaallo noloshan adduun ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxa walaqad khalaqna alinsaana fii kabad broblemkaa isbeddela maalinba broblemka aad ka fakaraysuunbaa kii hore ka gedisan mushkiladda nooceedunbaa isbeddelaya imanka waxa laga yaabaa inaad leedahay dee mushkilad cunno yariya nahay soo saddex midhoo canjeelaabay islaamtuna siisaa naguma filla hadhowna mashkilad cunno xumiyi unbaa ku helaysaa oo wax lagu odhanaya kana cuni maysid kana cuni maysid kana cuni maysid cunnadii waad haysaa laakiin waa mamnuuc macaan baad qabtaa inta macaan cuni maysid barashar baad qabtaa inta dhanaan cuni maysid waa wax waliba waa mamnuuc iminka waad xorriyad baad haysataa laakiin dee maqaaxida waa iska fadhiya maxaad haysaabaan ku hayaa laakiin ka madaxweyne wuxuu isleeyay mar runu yaa maqaaxidii kugu celiya iska shaahayso dadka tidhahda war maxaa haysaane ma haysto idan nolosha problemskeedaa isbeddela laakiin guul male tani marka aad heer ka tallowdaba mushkilad cusub oodoo isle mushkilad baad xallishay dhallinyara wadatiin hadda wada guurdoon baa tihin soo ma aha laakiin maalinta guursataan caruur yaryar iyo dhakhtar iyo islaantiibaa uurle iyo dhakhtarkaa la geynaya mushkilad kalunbaa kuu bilaabmaysaa adduunku waa dhibaato marka adduunku waa kabad waa daal waa beer xanuun inta la nool yahayna waa lagu jiraya waxaa ku jiray dadka kuwuu ilaahay ugu jeclaa yaa rabbi ugu jeceliyay dunida dadkii noolaa soo rusul maaha rusushii loogu jeclaabaa ku jiray dhibta ah qur-aanku rasuul la dilay iyo rasuul la eryaday iyo rasuul dagaalamay waxba waa laynooga warrabo nebi maxamed taarikhdiisii baynu hayna calayhi salaatu wasalaam agoonnimo rajaynimo in laga saaro dhulku u dhashay iyo meeshiisii dagaalu galo nafta la laysugu waxaas oo dhan bin aadamku maruu marayay idan alxayaa haakada haddaba haddaynu rabno nolosha inaynu guul ka xaqiijinno guuli waa intaad ilaahay u dhowaato haddaad ilaahay ku dhowaato noloshan baa fudaydmaysa xataa mashkilaadkeeda yasiir noqonaya mashkilaadkeeda sida loo xallilo ayaa fududaanaya anuu markaa waxaan rabaa inaan su'aalo badan madaxiinna ku kiciyo jawaabuhuna intii almisidiin sheegay inay noqoto su-aaluhu waxa weeyaan nolosha tani waa kadeed hadafulxayaa haddaanad fahminna adoo daallanunbaad god ka gelaysaa adoo daalan ama madaxweyne noqo ama taajir noqo ama bilyaneer noqo adoo daalan baa laba maroo yaryar lagaaga duuduubaya wax kaa raacaya aanay jirin wax allaaliya waxaad u daashay waxba kaa raaci maayaan waxba kaa raaci maayaan madaxweynaan ahaan jiray lacag baa la ahaan jiray iyo hebel baa la odhan markay marada kugu duubayaan bay meydku u bixinayaan xataa magacaagay hilmaanayaan dib loo odhan maayo madaxweynaha xabaash si fiican u dhiga ama taajirka xabaasha si wanaagsan u dhiga ama aw hebel xabaasha si wanaagsan cidi ku odhan mayso maydka maydka iyadoo lagu leeyahay unbaa lagu sii wadaya haddaba waxaa habboon indhuhu dhalanteed bay arkaan caqliguna ama maskaxduna dhalanteed bay aragtaa dhalanteedka soo ma taqaaniin meelaha markaad u kacdo wudhwadhka aad mooddo in biyo fadhiyaan maxaad tidhaahdaan ya okay ishu markay ka fog tahay waa biyo is leedahay laakiin hadduu caqligu si fiican u shaqaynayo waad garanaysaa inaanay biyo ahaynee meesha cadceeda hayso haddaad si caqliga seexiso aad tidhaha war bal ka wardoon waa intaasay biyo noqotaaye caqli haddaad tidhaha war seexooho war bal meesha ka wardoon waa intaasay biyo noqotaaye markaad timaaddo maxay soo baxaysaa dhalanteed hammiga nafta ee dunida ku saabsan oo dhamina waa noocah wax kastaa markuu kaa maqan yahay buu kuu yahay biyaha ah hilaacaya maalintaad se gaadho ayuu kula noqonayaa uun dhalanteedka ah, aan wax weyn ahayn maalintaad gaadho un baanu wax badan noqonaynin haddaad buul ku jirto buulka waa lagu gam'aa soo maaha waa la seexdaa haddaad ugu dheer lagu saarana waa la seexdaa wax ka badan lagama soo helo soo buulka laguma gamoo daartana waa lagu gamaa waxa naftu raadinaysaana waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tani mashquulka ka yara baxdoo la seexiyo si ay mar labaad u shaqayn karto meel kasta naftu way seexan kartaa nin soomaaliyeed baa waxaa laga sheegay hurdo aan macaanaynna ma seexan cunno aan macaanaynna ma cunin weedho caynkaasaa laga sheegay saddex masalo hurdo aanan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahan unbaa seexdaa markaad u baahantahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaanad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami maysida ood burburaysaa cunadana waxay idhaahdaa wuxuu yidhi cunaa aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonaya anun baan cunaa buu leeya gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya haddii wax lagu siiyo berigii qaxoontiyada la joogay ninka koob shaha helaa wax ka macaani ma jirin saciga ma aha ama in yaroo garowa helaa garowgaa candhuuftaadaa iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sidaa maalin walba kaad heshaabaa kula qadhaadhaanayo ka kaa maqanba kula macaan maanta haddii garowga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin sooma ogidin ma dhadhanto idan nolosha hadba inta maqan baa macaan oo qofku isleeyahy war malaa intaa haddaad gaadho wuxuu isbedeli lahayd ee adaa meel cidlaa fadhiyaad isku qancinaysaa laakiin intii markaad gaadhana isbeddel ma leh sidaa awgeed noloshu waxaan tiibiyada laga akhrinayo iyo warkan iyaan laydin mashquulinin waa beenaan waxba ka jirin dunida dadka isdila iyaga isugu dil badan reer galbeed meed barwaaqaday haddaa sheegayaan soo saa ma ogidin statiska dunida dadka naftooda dila waxaa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamulislaam iyo africa kuwan aan waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadamoo isagu naftas ka qabta dadka isdila waxaa ugu badan kuwa galbeedka jooga hadday badhaadho tahy maxay isu dilayaan may noolaadaan waa dhalanteedkii dadkii gaadhay way u cuntami weyde dabeetana ka taga bay is idhaahdeen malaa xagga kaleabu warjiraaye idan ayuha alaxiba taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isagaa abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha laynoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeen caabudno qof bini'aadamoo qumman oo toosan noqonno si aynu natiijada wanaagsan aakhire u heli karno adduunkanna waxaa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu itixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno haddii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xanuunsatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo طumaaniinaة اlqalb qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahanshihiisa wax ka maqani ma jiraan walidalik baa culammadii waaweynaa rag ka ibraahim ibnu lathan baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaannu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi way nugula diriri lahayd ninkaasi roodha engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu u raamin karo waxaanu leeyahay low calamat almuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaanu nimco hayno way nugula dagaalami lahaayeen waayo ninkani tumaniinatu lqalbi buu hayey ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshu u arkayay waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayey nolosha hadafka laga rabuu garanayey sidaa awgeed bay u fududayde u arkayeen nin cala ariiqa ah. jidkii saxahahaya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiya waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakarayso iyo waxa hamiga ah ku haya kaas baa qofka ah waxa farxad geliya waxaan ku soo koobaya warka marka in madaxweyne la noqda guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in magac weyn la helaa guul maaha waa mas-uuliyaad la kororsaday laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaabaa guulah idan qof waliba wuu guulaysan karaa bimaa cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaam alcaadil toddobada jannada carshuraxmaan hadhsanayuu ka mid yahay haddaad nin dhallinyara oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacnii mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan karta adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan karta adigoo taajirah waad kadeednaan karta adoo magac iyo maamuus leh waanaad kadeednaan karta adigoo faqiirah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guushi kadeedku ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidhla leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo ow daalo daalo daalo muxuu kororhsaday waxba ma kororhsan soo maaha laakiin haddaad hadaf leeday haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxadada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo lixdanka sane ama toddobaatanka sane lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbiga raalli geliso jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa ah haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedanta inta kadeedan baad ku jirtaa haddaad intaa fahamtana inta guulaysataad ku jirtaa walow aqoontaadu ha yaraato tusaalaan idin siin nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray qoladii la fadhiiday yidhi bal ninkaa ka warrama waxay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weyddiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen hadduu shafeec erga kugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen mudan in la dhegaysto yacni bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo hadduu danka ha yeesho shafeeca kuugu yimaadana waa nin magacii oo ergadiisa la aqbali karo hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo nebigu uu iska aamusay ma comment garaynin mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaa ka warrama markaasay idhaahdeen hadduu gabarh weydiistana mid loo guuriyo maaha hadduu erge kuugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhaahdeen yani nebigu wuxuu barayaa saxaabada mawaasiinta maxaa wax lagu qiimeeya bini aadamka loo qiimeeya dabeetana wuxuu idhi lamil'u haada min daak kaa hore iyagu lahaayeen waa eh, wax walba wuu yahay dhulka muggioo kaasa ninkan baa iskaga khayr badan buu nebigu yidhi waa hal nin iyo dhulka muggioo kii kale ah maxaa halkan nin iyo dhulka muggii isweydaariyey waxa isweydaariyey mawaasiinta wax lagu qiimaynaya kala nooc ahaa waayo dhulka mugiyo naar ku sii socda geedi naareed ah faa'iide ma leh xabad jannada u sii socotaa dhaanto soo maaha hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka mugiyo xagga naarta u guuraya dee faa'iide ma leh walidaalik buu nebigu wuxuu leeyahy dhulka mugi oo kaasa qof quroo kaasa dhaama ayuha alaxiba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaasi maaha waxa wax lagu qiimeeyo qofkii mise daarood buu leeyahy qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhiguu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahe u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtaahi yahay taas un baana aakhiro marka la ysugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi moxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo sakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaaan rabaa un inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi moxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi wuxuu yidhi ninkii iraacaana jannuu geli buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn kuma xidhnaa inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxtay iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badantay iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantaoo keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa uun directionka aad u jeedee raacaysid ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo waxhaystiya adoo maamusleba xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa waddo inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leeg tahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanah wa tacala inuu ariiqa xaqa ayna tusiyo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaطila baطila warzuqna اjtinaabah allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca waarina albaطila baطila warzuqna اjtinaabah allahuma arxamna wاغfir lana allahuma arxamna allahuma arxamna واغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين